alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbala clayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin silsiladdii aynu ku tala galnay ee binaa alcaqiida oo saddex qaybood ahayd toddobadii kitaab ee ugu horreeyey kitaabkii ugu horreeyaa dhammaaday bixamd illah iminkana waxaynu bilaabaynaa kitaabkii labaad qaybtaa koowaad waxay ka kooban tahay toddoba kitaab bay ka kooban tahay maantu ay taariikhdu tahay kun afar boqol iyo lix iyo afartankii hijriga bisha rabiicu thaanina ay tahay saddex iyo labaatan waxaynu bilaabaynaa kitaabkii halaasatu lusuul ama alusuul ahalaasa mataabicda qaarkood ba mid bay u qoraan qaar al alusuul ahalaasa u qora iyo qaar halaasat lusuul u qora Ah, kitaabkani waa kitaab aad u muhimah ahlucilmiguna aad iyo aad ay u dhigi jireen shuruuxaad badanna ay markaa ku sharxeen ahlucilmi badan baa dhigay iyadoo qaalibkaa shuruuxaadku ay yihiin tafriiqaat duruustii ay markaa jeediyeen markay dhigayeen oo cid u baraayeen duruusihii markaa ay markaa ilqeeyeen ee muxaadaraadka ahaa baa qaalibkooda laga tafriiqiyey bacdi ka midina sharax marka kitaabiya oo qoraalah oo taxriiri ah bay ku markaa sharxeen shuruuxaad badan baa markaa lagu sharxay ibnu baas baa sharxay ibnu cusaymiin baa sharxay fawsaan baa sharxay maxamed ammaan jaami baa sharxay saalix aala sheekh baa sharxay cabdalla fawsaan baa sharxay yacni ahlucilmi badan baa sharxay oo bacdiga aynu sheegnay ay ka mid yihiin shuruuxaadka dhammaantoodna waa shuruuxaad mufiida sharaxyada ugu faa'iidada badanna waxaa ka mid ah sharaxa ibnu cuthaymiin uu sharxay wakada sharaxa maxamed amaan jaami sharxay wa fii kullin khayr wakada shuruuxaadka marka ibnu baaz iyo yacni khayrkiiba ay sharxeen waa shuruuxaad mufiida sharaxyadaas in aad loo dalacdo oo laga faa'iidaysto ayaa fiican mid walbana waxaa laga yaabaa in laga helo fawaa'id aan kale laga helin waxay culammadu odhan jireen kitaabun laa yughni can kitaab kitaab kitaab kaa kaafin maaha bimacnaa waxaa laga yaabaa sharax marka alfaaddiisu kooban tahay haddana markaa fawaa'id fara badan in laga qaadan karo oo laga heli karo oo laga yaabo sharaxyo ka waaweyn inaan laga heli karin bism illaahi araxmaan araxiim bism illaahi magaca allah baanu ku bilaabaynaa allahaasoo arraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday allahaasoo alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinaayay cidduu doono khalqigiisa ka mida ahaaday ayaannu magiciisa ku bilaabaynaa sheikhu wuxuu ku furfurtay kitaabka bisimka basmala ayuu ku furfurtay bismi illaahi alraxmaan alraxiim isagoo kitaabka allaah ee qur'aankaa ku dayanaaya sida suwarkiisa marka laga reebo suuratu tawba inta kale oo dhan lagu bilaabay bismi illaahi alraxmaan alraxiim wa kadalika ku dayasho uu ku dayanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam camalkiisii oo marka uu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qoraal marka uu qorayo bimacnaa uu amrayo in laga qoro uu cid u diraayo ama cid kula heshiinayo ama rasaa'il uu cid u diraayo wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi alraxmaani alraxiim sida ku sugan axaadiista ku soo aroortay suxuxudaybiya heshiiskii qoraalkiisa wuxuu amray nebigu in lagu bilaabo bismi illaahi araxmaani araxiim waa kii ninkii gaalada ayuu ka mas-uulka ahaa heshiiska xaggooda uga mas-uulka ahaa berigii dambe waa islaamo muslim buu noqdaye markaa gaal buu ahaa iyo suhayl ibnu camri waa kii lahaa raxmaan garan mayno ee waxaad qortaa bismika allaahumma qor xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahy waa kii nebigu markaa amray raxmaan iyo raxiim in la masaxo yacni markaa oo yacni heshiiska siduu u ilaalinaayo yacni ayuu markaa sidaa nebigu u yeelay waa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khudo kasta oo maanta ay ku weynaynayaan kacbada bimacnaa xaramka waan u yeelayaa ayuu markaa u yidhi wax kasta oo tacdiim yacni uu ku sugan yahay oo xaramka inaan dhiig lagu daadin keensanaysa waa u yeelayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waraaqihii u hiraqla iyo kayrkiiba u dirayey boqorradii uu u diraayey kala duwanaa nebigu wuxuu ku bilaabay calayhi salaatu wasalaam oo amray in lagu bilaabo bismi illaahi araxmaan araxiim xadiidna waa la soo wariyey sanadkiisa maqaal ku jiro culammadu isku hayaan ma saxiixba ma xasan xasanba ma daciifba oo tilmaamaya kullu amrin diibaalin laa yubda'u fiihi bibismi illaahi alraxmaan alraxiim fa huwa abtar arrin kastoo muhimmad u saaxiiba oo aan bisimka lagu bilaabini waa mid markaa daba go'an weeyi ajdam waa soo aroortay abtar waa soo aroortay aqtac waa soo aroortay aqtac waa mid gacan go'an yacni waxa waa mid dhantaalan baa loo jeedaa xataa hadduu xisiyan u dhammaado xagga barakada ayuu ka dhantaalayoo wax ka dhiman yihiin macnahaasaa laga tilmaamaya macnahaas ayaa laga tilmaamaya culamada qaar waa saxiixiyeen qaar waa taxsiiniyeen qaar waa daciifiyeen marka ahlucilmigu kolley waa isku khilaafeen oo qaarba markaasibay mareen sheekh albani isagu wuxuu maray inuu daciif yahay waxaanu ku tafsiiliyey kitaabkiisa irwa lkhaliil ayuu aad i aad ugu tafsiiliyey riwaayaadkiisana uu ku niqaashay asaaniiddooda waayahay yahay bismi illaahi waa jaar iyo majruur weeye mutacallaq bay markaa u baahan tahay laabudda liljari min altacalluqi bificlin aw macnaahu naxwu murtaqi waxaa lagama maarmaana xarafka jar haddaanu zaa'id ahayn mutacallaq buu u baahan yahay mutacallaquna wa irtibaatu lmacnaa waa macnuu halkuu ku xidhan yahay marka mutacallaqu mar wuxuu noqdaa isim marna wuxuu noqdaa ficil mar wuxuu noqdaa muqadam marna wuxuu noqdaa mu'akhar mar wuxuu noqdaa madkuur marna wuxuu noqdaa yacni maxduuf buu noqdaa mar wuxuu noqdaa caam marna wuxuu noqdaa khaas waa sideed mar wuxuu noqdaa ficil buu noqdaa sida iqra' bismi rabbik marna wuxuu noqdaa isim sida bismi illaahi majreeha wa mursaaha oo majreeha wa mursaaha waa isim weeye waa masdar marka mutacallaqii wuxuu noqday isim marna ficil buu noqdaa iqra' bismi rabbika iqra' waa ficil waa ficil amar ficilkaasay ku tacalluqaysa mar wuxuu noqdaa madkuur sida labada misaal aynu sheegnay marna wuxuu noqdaa maxduuf buu noqdaa sida bismi illaahi alraxmaani alraxiim mawdic kastay qur'aanka kaga timi lama sheegin mutacallaqay waa la xadfay mar wuxuu noqdaa muqadam mid horreeyo oo la horraysiiyo sida iqra' bismi rabbik marna wuxuu noqdaa mu'ahar sida bismi illaahi majreeha wa mursaaha mar wuxuu noqdaa caam buu noqdaa marna wuxuu noqdaa khaas khaaska misaaladaynu soo marray baa ka a iqra' bismi rabbik iyo bismillaahi illaahi majreeha waayo shay khaasa oo wixii lagu bilaabayey ah ayaa la sheegay iqra' qiraa'a la sheegay qiraa'adii waa khaas weeyaanoo wax akhrinta keliyay ku gaartay adoo wax qoraaya yacni aqra'u ma odhan kartid adoo wax dhisaaya aqra'u ma odhan kartid waa inaad tidhaahdaa abnii aad tidhaahdaa haddaad wax qorayso aktubu aad tidhaahdaa hadda maaragta waa khaas camalka marba laga warramayo keliya ayuu kaasi ku gaar yahay bismi illaahi majreeha wa mursaaha waa khaas oo wixii lagu bilaabayey ee markaa bisimka in lagu bilaabo loogu talagalay ayaa mutacallaqina ku gaar noqday laakiin abtadi'u marka lehe waan ku bilaabanayaa abtadi'u waa caam mise waa khaas waa caam waayo camal kastaad samaynayso abtadi'u waad odhan kartaa bismi illaahi magaca allah baan abtadi'u ku bilaabanaya adigoo wax akhrinaya adoo wax qoraya adoo wax dhisaya adoo wax cunaya adoo wax cabbaya abtadi'u midna diidi mayso sababtu maxay tahay waa caam oo yacnii ficil walba way aqbalaysaa waa soo gudageli karaa laakiin markaad tiraa bismi illaahi aakulu magaca allah baan wax ku cunayaa waa inay akli keliya ayuunbaad ku bilowday bismi illaahi ashrabu magaca allah baan wax ku cabbayaa yacni shurbi keliyaad ku bilowday waa khaas waa khaas weeye marka waxaa weeye hadda bismi illaahi araxmaan araxiim waa maxduufoo lama sheegin oo waa la qadarayaa mutacallaqi marka haddaba inuu caam noqdiyo inuu khaas noqdo waxay bacdi door bideen inuu khaas noqdo inuu marka hor laga qadaro iyo in dib laga qadarona waxay door bideen in dib laga qadaro inta mid walibana waa bannaantahay laakiin waxaa sii fiican in dib laga qadaro waayahay marka bismi illaahi aktubu magaca allah baan ku qorayaa waa khaas buu markaa noqonaya ama usannifu ama u'allifu laakiin abtadiyu haddaad tidhahdo caan bay noqonaysa dib in laga qadaro way ka fiican tahay in hor markaa laga qadaro laba shay bay uga fiican tahay waa midda koowaade magaci allaah inaan wax laga horsheeginoo isaga la horraan sheegay ilaa haddaad tidhaahdo yacnii usannifu ama aktubu bismi illaahi musannifudu way ka hor dhacday dee wixii ka dambeeyaad markaa ku bilowdaye iyadii markaysagaa way ka horraysay marka tacdiimaad magaca allah weynaynayso inaad magaca allah horaan sheegtaa fiican oo aad tidhaha bismillaahi magaca allah baan aktubu ku qorayaa ama abtadi'u haddaad caam ka dhigto haddaad khaas ka dhigtana aktubu ama u'allifa ama usannifa aad tidhaahdo marka waxaa ku sugan tacdiim magaca allah la weynaynaayo oo laga barakaysanaayo in isaga la horaan sheegay oo ficilkii ku tacalluqaayay in la dembaysiiyey waayahay waxaa kaloo ku sugan xasri baa ku sugan oo taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu lxasra haddii wixii xaqiisu yahay in la dib eh, mariyo xagga dambe laga sheego haddii lasoo hormariyo waxay faa'iidaynaysaa koobis bay faa'iidaynaysa caamilkiiyo macmuulkana caamilkaa horreeya yacni markaa asaalatan asal ahaan saas aawadeed bismillaahi horumarintaad hormarisay oo caamilkii ka qadimtay xasri buu faa'iidaynayaayo wuxuu macnuhu u dhacayaa magaca allah waxaan ahayn kuma bilaaban mayo waxaan ku bilaabanayaayo qura bismi illaahi araxmaani araxiim saasuu markaa noqonaya marka khaaska waxaa loo qadarayaa inuu marka uu yahay yacni marka adallu cala almuraad inuu markaysaga uu yahay oo wuxuu munaasib u yahay kolba camalka la bilaabanaayo ayuu mu'ansab u yahay oo munaasib u yahay allah marka waa magacii allah weeye waana calamun yacni marka calam buu u yahay yacni cala daati almuqadasa daatada ilaahay ee weyn ayuu marka magac u yahay waana isimka ugu macrifada badan acrafu lmacaarif bay culammadu yidhaahdaano magac kastaba waa magaca ugu macrifada badan acrafu lmacaarif waxay sheegaan yacni siibaweyhi baa lagu riyooday baa la yidhi ya waa mulax waxyaalaha qaarkood mulaxulcilmi baa la yidhaahdaayo waa ashyaa yaroo macmacaan oo lasoo naqliyo oo yacni markaysaa loo soo naqliyo lilmulax loo soo naqliyo sibaweyhi baa lagu riyooday markaasaa lagu yidhi baa la yidhi maa facala bika rabbuk rabbigaa muxuu kugu falay markaasuu hafara lii waa ii dembi dhaafay markaasuu bima hafara lak muxuu kugu dembi dhaafay biqawlii allaahu acrafu almacaarif ya orodkaan idhi allah baa acrafulmacaarifa waxaa mashhuur ahayd yacni markaa acrafuha damiiru damiir baa ugu macrifo badan in la yidhaahdo marka macaarifta laga hadlaayo marka dee acrafulmacaarifa inaan idhi ilaahay baa acrafulmacaarifa taasaa laygu dembi dhaafay buu markaa u yidhi waxyaalaha istinaas baa laysaga soo noqliya alraxmaan alraxiim marka allah cidaan allah ahayn laguma magacaabo waa isim ilaahay ku khaasa weeyo ku gaara asmaada kale iyo yacni markaa isimka allah markay kulmaan iyo asmaaullahi alxusnaha kale markay kulmaan badiba sida haalibka allah baa la hormariyaa hal mawdic bay soo aroortay iyadoo markaa allah la dembaysiiyey markaana bedel bay culammada qaarkood markaysa markaa ay mareen in marka la yidhaahdo markaa waa bedel ama waa cadfu bayaan markaa in la yidhaahdo inkastoo bedelka culamada qaar karaahiyaystaan oo ay yidhahdaan cadfu bayaanka fiican ay saas yidhaahdaan oo mubdalu minhuga ka dhigmaya yidhahdeen sidii wax markaa laga tegoo kale ayuu markaa ka dhigmayaa marka waxa weeye calaa kulli xaal waxay yidhahdeen cadfu bayaanka ka sii fiican bay markaa yidhaahdeen halkaa mawdic waa marka suuratu ibraahim ku sugan yacni waa lagu sheegay suuratu ibraahim kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuuri biidni rabbihim ila siraati alcasiizi alxamiid allahi aladii lahu ma fi alsamaawaati wama fi alard waweylun lilkaafiriina min cadaabin shadiid qiraa'ada jarka marka lagu socdo ilaa allaahu iyo allaahi baa labadaba la akhriya labaduba laba qiraa'o sabciya weeye allaahi iyo allaahu marka qiraa'ada jarka yacni markaa taasay markaa ka imanaysa alraxmaan iyo alraxiim iyaguna waa laba isimo asmaada ilaahay ka mida xagga markaa ciraab ahaanna allah baa laga sifaynayaa alraxmaan iyo alraxiim waxaa laga qaadanayaa waa ilaahay naxariista ballaaran ku sifaysnaa almutasifu biraxmati alwaasica marka waxa weeye daata ahaan ilaahay raxmadii inugu sifaysan yahay azalan wa abadan ayaa laga qaadanaya marka sifatu daat yacni raxmada waxay leedahay laba marka ictibaaro marna waa sifatu daat marna waa sifatu ficlin marka alraxiimna sifatu ficlin baa laga qaadanayaayo waa kii naxariistiisa gaadhsiinaayey cidduu doono oo khalqigiisa ka mida gaadhsiinaaya almuusilu raxmatahu ilaa man yashaau min khalqih waa kan naxariistiisa gaadhsiinaayo cidduu doono khalqigiisa ka mid a saas aawadeed labada markaa isim waxaa ku khaasnimo badan allah ah oo aan cid kale laguna magacaabi karin laguna sifayn karin alraxmaan ama alraxiim waa dhacdaa in cid kale lagu sifeeyo waa dhacdaa yaa casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku itlaaqay ra'uuf iyo raxiim inuu yahay laakiin raxmaan cidaan isaga ahayn allah marnaba kuma magacaabin kumana sifayn marka arraxmaan wuxuu ka mid yahay asmaada allaha ku gaarka ah saas aawadeed baa la isbarbar dhigay marka allah iyo arraxmaan labada isim la isbarbar dhigay qul idcu allaha aw idcuu araxmaana ayanmaa tadcuu falahu alasmaa'u lxusnaa marka waxa weeye waa ism ilaahay ku gaara weeye yacni raxmad waasica oo ballaadhan in allah ku sifaysan yahay allah ku sifaysan yahay baa laga qaadanaya alraxiimna allahna waa lagu itlaaqaa cid kalena waa lagu itlaaqaa saynu soo sheegnay marka waa kii naxariistiisa gaadhsiinaayay cidduu doono oo khalqigiisa ka mida gaadhsiinaayey weeye macno kale culammadu waa sheegaano waxay yidhahdaan alraxmaan waa kii si caama ah u naxariisanaayey alraxiimna waa ka si gaara mu'miniinta ugu naxariista wejigaasna waa mashhuura waa caan oo ahlucilmiga qaarkood baa maray waana siday markaa jumhuurku weliba ay sheegaan sida kalena markaysaga waa sida ibnuqayim wakayruha ay markaa tilmaameen yacni markaa weeye qaala almusanifu raximah allah iclam raximaka allahu annahu yajibu calayna tacalumu arbaci masaa'il sheikha musanifka ahi waxau yidhi iclam ogow raximaka allahu allah ha kuu naxariistee annahu yajibu calayna inuu inagu waajib yahay tacalumu arbaci masaa'il afar masalo inaynu barannaa waajib inay inagu tahay ogow sheikhu wuxuu ku bilaabay markii besimkii uu ku bilaabay dabadeed hadalka maqsuudkee uu qoraayo bacda daalik inuu cilmi ina amraayo inaynu ogaanno cilmigana waxaa la yidhaahdaa idraaku shay calaa maa huwa calayhi idraakan jaaziman garashada shayga la aqoonsado oo loo aqoonsado si qaaico jaazimoo go'an yacni loo aqoonsado siduu yahay loo garto ayaa waxaa la yidhaha cilmi siduu yahay si ka duwan haddii loo aqoonsado loo qaato cilmi ma aha waxay noqonaysaa jahli oo waa jahli murakaba siduu yahay waa in loo aqoonsadaa loo gartaa calaa maa huwa calayh idraaggaasi waa inuu jaazim yaho qaatic yahay haddaanu qaatic ahayne uu yahay markaa mid raajixa ama marjuuxa ama musaawiya isaguna cilmi noqon maayo waa inuu yahay idraak jaazim oo qaatica ah oo si yaqiini ah loo garanaayo loo aqoonsanayo siduu yahayna lagu aqoonsanayo loo garanayo kaasaa waxaa layahay cilmi baa layahay marka cilmiga makhluuqa waxaa loo qaybiyaa cilmiga makhluuqa loo qaybinaya nadari iyo daruuri baa loo qaybiyaa ka nadarigaahi waa ka nadarka iyo istidlaalka ku dhaca iyo ta'amulka iyo ufiirsidka yacni binnadari waalistidlaali wata'ammul yacni kaasaa waxa la nadari marka wax la daliishado wax loo fiirsado ayaa markaa la helaa cilmiga daruurigana waa cilmiga qofku aanu iska daafici karine markaysagaa si yani markaa daruura u garanaayo ama daruuratulcaqli ama daruuratulxisi oo kale uu ku garanayo isagaa nadar iyo isdilaal la iman buu iska garanayaa waayahay marka cilmiga waxaa loo jeedaa asbaabtiisii la kaale aad ku aqoonsanayso ku garanaysa yacni cilmigii waxa weeye sabab buu ku yimaadaa tacallum buu ku yimaadaa marka cilmiga makhluuqu inama alcilmu bitacallum barasho iyo isku kellifaad ayuu ku yimaadaa sida xadiiskaba lagu soo wariyey inama alcilmu bitacallum marka waxaa laga tilmaamayaa musababkaa amarka layna amraayo waxaa looga jeedaa alakhdu biasbaabih asbaabtiisii in lala yimaadaa laga tilmaamaya oo waxa weeye sidii loo garan lahaa yacni markaa lala yimaado raximaka allah duca ayuu markaa sheikhu hormariyey oo intaanu kuu sheegin waxay tahay inaad barato ayuu markaa duco ka horraysiiyey raxmadda uu kuugu ducaynayo waxayna u dhacaysaa qof kastaoo khitaab ka suuragal yahay oo cilmi raadinaya ayuu markaa la hadlayaa raximaka allah u leeyihi allah ha ku naxariisto raxmada ilaahayna waxaa markaa ka dhalanaysaa waxaad rabto inaad hesho wixii dhibaato lagaa daafaco wixii dhibaato lagaa daafaco marka waxaa ka mida waxyaalaha laga helaayo yacni markaa raxmadda in waxa weeye dee cilmigii qofka loo sahlo ayaa markaysaga ka imanaysa waxaana ka dhexeeya yacni culammada iyo dadka cilmiga raadinayana dee taraaxum baa ka dhexeeya taraaxum ayaa markaysaga ka dhexeeya waatay yidhaahdaan marka culammada qaarkood ay yidhaahdaan ahlu sunnaha markay sheegayeen yacrifuuna alxaqa wa yarxamuuna alkhalqa waxay garanayaan xaqa ayay garanayaan khalqigana waa u naxariisanayaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray raxmad baa lala soo diray wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin marka caalamiintao dhan buu raxmad u ahaa wakada warasadiisa markaa nebiga dhaxashay waa culammadii alculamaa warasatu alambiyaa iyaguna markaa raxmaddii yacni markaa ayay markaa faafinayaan saasay cilmiga u sheegayaan saasay marka waxa weeye dadka wax u barayaan saasay masaa'isha uga fatwoonayaan yacni waa raxmatan bihim ayay markaa tahay annahu yajibu calayna tacallumu arbaci masaa'il waxaad ogaataa allaha ku naxariistee annahu yajibu calaynaa inaynagu waajib tahay tacallumu arbaci masaa'il afar masalo inaynu baranno aqoonsannaa inay waajib inagu tahay yacni qof kastay waajib ku tahay yacni mu odhan yajibu calayka tacallumu arbaci masaa'il yajibu calaynaa buu yidhi dhammaanteen waajib bay inagu tahay inaan wada aqoonsanno ya afar masalo barashada aynu barannaa mid waajib inagu aweeye yacnii qof kastaba markaa way saarantoo waajib bay ku tahay aluulaa masalada koowaad alcilmu waa cilmiga wa huwa macrifatu allaahi cilmigana waxaynu uga jeednaa waxa weeye waa macrifatullaahi allah in la garto la aqoonsado wa macrifatu nebiyihi iyo nebigiisa muxammed ah sala allahu alayh wasalam in la gartoo la aqoonsado wa macrifatu diini alislaam iyo diinka islaamka in la garto la aqoonsado biladillati daliila lagu garto afartii masalo masalada koowaad buu sheegay masaladaasi waxay tahay alcilmu waa cilmiga yacni cilmiga cilmigu waa caam laakiin wuxuu sheegayaa si gaara waa in saddexdan mas'alo markaa la aqoonsadaa saddexdaa mas'alo waa maxay waa in allah la garto nebigiisa maxameda calayhi salaatu wasalaam la aqoonsadoo la garto diinka islaamkana la garto waa masaa'il lqabri waa masaa'isha qofka qabriga lagu su'aalayo man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka waa saddexdaa mas'alo rabbigaa waa kuma diintaadu waa tuma nebigaagu waa kuma waa masaa'ilu lqabri ya saddexdaa masalo waa masaa'il muhima waa masaa'il marka aad iyo aad u muhim ah axaadiis mutacadidana waa lagu kulmiyey saddexdaa mas'alo waxaa ka mid ah xadiidka qabriga ka warramaaya waa kulminayaa saddexdaba waa sheegaya waxaa ka mid a ah xadiiska kale ee saxiixa muslim ku sugan daaqa tacma aliimaani man radiya biاllaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxammadin rasuula nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi yacni dhadhanka iimaanka waa dhadhamiyey iyo macaankiisa man radiya billaahi rabba ka allah ku raalli noqday rabban xaaluu rabbi yahay waa xaala laazima mar walba allah rabbi waa yahay ya wa bilislaami diina islaamkana ku raalli noqday xaal islaamku diin yahay wa bimuxammadin rasuula muxammadna ku raalli noqda xaaluu rasuul yahay yacni nebigu calayhi asalaatu wasalaam ruuxa intaa ku raalli noqdaa yacni dhadhankii iimaanka waa dhadhami adkaaru sabaax walmasaa baa ka mida in la yidhaahdo yacni markaa saddexdaas markaa la sheego ya radiitu billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxammadin rasuula ama wabimuxammadin nabiya wabimuxammadin nabiya wakadaa waa soo aroortay adaanka marka la addimaayo lafteeda markaysaga adkaaraha la odhanayo ay ka mid tahay raditu billahi rabban wabilislaami diinan wa bimuxammadin rasuula marka saddexdan mas'alo waa in la gartaa aluula alcilmu waa cilmiga wa huwa cilmigu yacni muraadka aynu cilmi uga jeednaa iyadoo cilmigu waasacsan yahoo ballaadhan yahay gaar ahaan waxaynu uga sii jeednaa macrifatullaahi allah in la gartoo la aqoonsado wa macrifatu nebiy allah maxaa lagu aqoonsanayaa allah waxaa lagu aqoonsanayaa yacni waxa weeye adilla lagu garanayo garashada allah la garanayana looma jeedo macrifa mujarada lagama tilmaamayo waa macrifo laasimsanaysa waa garasho laasimsanaysa in sharcigiisa la aqbalo loo hoggaansamo awaamirtiisa la qaato la raaco la ateeco yacni sharcigiisa xakam laga dhigto yacni marka ayay laasimsanaysa taas yadaa bay laasimsanaysa ama macrifa mujarada maa tanfac macrifo keliya aan ashyaadan laasimsanayn ya iimaan iyo itibaac aan laasimsanayn waxba tari mayso ya aladiina aataynahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum haddana macrifadaasi waxba ma tarin yacni kuwii ahlu kitaabka ahaa nebiga waa garanayeen siday ubadkooda u garanayeen si la mida bay nebiga u garanayeen calayhi salaatu wasalaam laakiin waxay ahayd macrifa mujarada ka madhan iimaan iyo itibaac iyo taaca ka madhan iyo qabuul maadaama intaaba ay ka madhanto macrifo mujarada ay tahay macrifo khaliya ay tahay wax kala raacin aan waxba laasimsanayn tan noocaasi markaysaga waxay noqotay midaan anfacayn oo waxba tarayn ayay noqotay kufrigii iyo gaalnimadiina aan ka saarayn ee waxaa loo jeedaa waa macrifo laasimsanaysa yacni iimaan allah la rumeeyo iyo qabuul sharcigiisa la aqbalo iyo hoggaansi sharcigiisa loo hoggaansamo yacni marka akhbaartiisa la rumaysto awaamirtiisa la qaato la fuliyo nawaahidiisa laga tago sharcigiisa xakam laga dhigo yacni taas markaa laasimsanaysa marka allah waa in la gartaa oo waxa weeye la aqoonsadaa allah garashada la garanayana waxaa soo gelaysaa yacni marka waxdaaniyadiisa in la garto allah inuu waaxid yahay oo keli yahay oo ilaahnimadiisa iyo rabbinimadiisa keli la yahay oo afcaashiisa loo keliyaynaayo oo sifaatkiisa loo keli yeelaayo iyo asmaadiisa oo aan khalqigiisa lagu shabbahayn oo aan sifaatkiisa loo diidayn oo keligii inuu cibaadada xaqu leeyahay la aqoonsanaayo oo keligii la caabudaayo yacni markaa tawxiid baa ka dhalanaya allah la keliyaynaayo la waxidaayo ayaa markaa ka dhalanaya haddaba macrifo in laga cabiro ka warran ila macrifada waa taas markaysagaa qoladii yuhuuddaba laynoo sheegay in macrifa ku sugan tahay haddana aynu waxba u tarine macrifadu haddii markaa looga jeedo macrifada sidaa laasimsanaysaa oo ashyaadaa kale raacayaan dhibi kuma sugna faida carafu llah waata xadiiska saxiixa ku soo aroortay ya waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa ha noqoto yaa mucaadu innaka taatii qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah faida carafu allaha xadiiska waxaa ku soo aroortay saxiixa macrifo markaysaga in la sheegaya hadday allah aqoonsadaan waxaa loo jeedaa macrifo yacni ashyaada laasimsanaysa ayaa laga tilmaamaya wa macrifatu nebiyihi iyo nebigiisa in la garto la aqoonsado nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la garto la aqoonsado dib buu inoogu keeni doonaa markaa labada shahaado tafsiirkooda iyo lawaasimta ka dhalanaysa dib buu inoogu keeni doonaa yacni waxa weeye wa macnaa shahaadati ana muxamadan rasuulu llahi taacatuhu fiima amar wa tasdiiquhu fiima ahbar waa yani waxa waa ka inoo keeni doona macnaha marka ay leedahay ee laasimsanayso in waxa weeye muxamed rasuulkii ilaahay yahay sala allahu alayh wasalam inay tahay taacatuhu fiima amar wa tasdiiquhu fiima ahbar in lagu ateeco wuxuu amray yacni wixii khabare uu nebigu sheegayna calayhi salaatu wasalaam in la rumeeyo oo la rumaysto waijtinaabu maa nahaa canhu wazajar iyo wuxuu markaa waxa weeye reebayna in laga fogaado laga dheeraado wa an laa yucbad allahu ilaa bima sharac way inoo keeni doonaa dib bay inooga iman doontaa markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay yahay waa in markaa waxa weeye la gartaa oo la aqoonsadaa macrifadana waxaa ka dhalanaysa sharcigiisa in la aqbalo yacni markaa diinka uu la yimi akhbaartiisii la rumaysto nawaahidiisii laga tago awaamirtiisii loo hoggaansamo yacni allah waxaa lagu caabudayaana bidac aynay noqone wax nebiga lagala kulmay calayhi salaatu wasalaam ay markaa noqoto in markaa rasuulladana lagu khatimo isagoo nebi ka dambeeyo dib laga soo saaraya aanu jirin sidaas yadaa la garto wa macrifatu diin alislaam iyo diinka islaamka markaa in la garto la aqoonsado diinka islaamka in la garto diinka islaamku waa diinka yacni keligii ilaahay aqbalayo ina addiina cinda allaahi alislaam diinka laga raallida yahay ama diinka la aqbalaya allah agtiisa waa islaamnimada weeyi diin kale cidnaba laga aqbali maayo waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin yacnii cid kasta oo ka raadisa yacni diinka islaamka diin aan ahayn yacni diin ahaan ka raadisa yacni lagama aqbalayo islaam waxaan ahayn qofka diin ka raadiyo ka doona lagama aqbalaayo aakhirna kuwa khasaaray buu ka mid noqonaya ahlucilmigu waxay yidhahdeen erayga islaam wuxuu leeyahay macno caama iyo macno khaasa macnaha caamkii waa maxay macnaha caamkii waxa weeye yacni nebi kastaba yacni waxa weeye wakhtigiisii wuxuu ku sugnaa islaamnima ayuu ku sugnaa ciddii raacdayna islaamnimay ku sugnay marka bilmacna alcaam wuxuu noqonayaa waa in allah lagu caabudo wuxuu sharciyeeyey oo waxa weeye rasuullada markaa yacni markaa sharciga lala soo diray in allah lagu caabudo oo la rumeeyo oo laga diin yeesho ayaa markaa uu noqonaya bilmacna alcaam marka nebi kastaaba yacni waxa weeye wuxuu ku baaqayey islaamnimu ku baaqayey islaamnimo ayuu ku baaqayey sharaa'icda dhammaantood islaam bay ahayd yacni waxa weeye dhammaantood islaam bay ahayd nebiyaduna isku wada diin bay ahaayeen waatuu nebi ibraahim marka uu yihi rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wa min duriyatina ummatan muslimatan lak ilaahay ou naga yeel laba muslim oo adiga kuu sugnaaday waa nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil baa ku ducaysanaya tafiirtayadana waxaad ka yeeshaa ummad muslimada ka yeel yacni muslimada ah waxaa laga tilmaamayaa muwaxidada ah oo mu'minado allaha rumaysay oo allah markaa u hogaansantay ayaa markaa laga tilmaamaya marka sharaa'icda dhammaantood waxay ahaayeen islaam bay ahaayeen tafaasiisha ay ku kala duwan yihiin yacni mid u diidaysa ma ahayn yacni marka islaam in lagu itlaaqo saas aawadeed baa nebiyadu inay marka waxa weeye ay qiranayeen oo marka aayaad eh, mutacadidi ay ku yimaadeen macnaha noocaas laakiin bilmacna alkhaas macnaha gaarka markii nebi maxamed la soo diray dabadeed islaamnimo waxa ah sharciga nebi maxamed la soo diro qura ciddii kaa raacda ayaa muslimiin ah ciddii marka waxa weeye markii nebi maxamed la soo diray dabadeed yacni nebi maxamed markaa diiddee raaci weydaana waa gaalo islaamna shaqa kuma leh islaamna shaqa kuma leh marka bilmacna alkhaas markii nebi maxamed la soo diray islaam wuxuu ku gaar noqonayaa sharciga lala soo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu noqonayaa sidaas aawoodee ibnu cusaymiin macnaha noocaasa waa caddaynayaa waxaan odhanayaa atbaacu rusul zamankii rasuulladooda muslimiin bay ahaayeen yuhuuddu muslimiin bay ahaayeen zamankii muusa nasaaradu muslimiin bay ahaayeen zamankii ciisa yacni marka ayay muslimiin ahaayeen nebiyada kale ee atbaacdoodii markaysa raacaysay wakhtiyadoodii waxay ahaayeen muslimiin bay markaa ahaayeen markaa dadkaas markaa raacay nebiyadaas laakiin markii nebi maxamed la soo diray dabadeed ciddii nebi maxamed ka gaalowday islaam eh, beri bay ka tahay muslimiinna noqon maayaane eh, gaalo ayay noqonayaan marka diinka islaamkana waa in la gartaa keligii inuu yahay diinka la aqbalaayo ee allah agtiisa laga raallida yahay ee lagu badbaadayo ee cidda raacda ay janno gelayso waa in saas iyadaa loo aqoonsadaa markii nebi maxamed la soo diray dabadeed diin kale cidnaba laga aqbali maayo dhammaanna nebiyadu waxay ku wada baaqayeen tawxiid biladilla daliilla waa in lagu gartaa adilla waa jamcu daliil daliil baa la jamciyey adila lagu jamciyey daliilna waxaa la yidhahdaa wixii matluubka ku gaadhsiiya ee wax kugu hanuuniya ku garansiiya ayaa la yidhahdaa daliil la yidhaahdaa marka adiladu waxay u qaybsantaa adila samciya iyo adila yacni marka caqliya daliilo caqli ah iyo daliilo samci ah bimacnaa waxa weeye sharci ah oo waxyiga lagala kulmay daliilada samciga iyo waa waxyiga qur'aanka iyo xadiidka adilada caqliga ahna waxay noqonaysaa caqliga marka in laga qaadanayo ayay noqonaysa marka ashyaada dhammaantood adila lagu garanayaa adilada lagu garanayaa ama ha noqoto adilo waxyi ah oo qur'aan iyo xadiisa ah ha noqoto ama ha noqoto adilo marka waxa weeye yacni caqliga iyo istidlaalka lagu garanaayo ha noqoto oo markaa jiritaanka allah jiro yacni inuu allah jiro waxaad ku garanaysaa caqligana waad ku garanaysaa adilada sharcigana waad ku garanaysaa inuu makhluuqaadka abuuranaysaa si la eg wahaa kada yacni waxa weeye makhluuqaad inay iska jiraan ma dhici karto biduuni marka muujid iyadaan cidi jirsiin iskama soo darin karaan marka caqliga waxa weye waa adilla caqliya waa lagu garanaya yacni marka allah inuu jiro isagu khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay waaxid yahay dib buu inooga keeni doonaa insha allahu tacaala wakada yacni waa lagu garanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisu inay xaq tahay adilada caqliga waa lagu garanaya sida adilada sharcigaa loogu garanaayo sida adilada sharciga ah loogu garanaayo adilada caqliga ana waa loogu garanaya oo daliilada marka waxaa sharciga ah dee qur'aankii xadiisku waa inoo sheegayaan sooma muxammadun rasuulu allah waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum yacni waxa weye muxamed waa rasuulki ilaahay waa daliil waxyi ah oo qur'aan ah wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul waa daliil marka waxa weeye qur'aan ah adilada caqligiina waa ku tusinaysaa in waxaweeye muxamed rasuulkii ilaahay marka inuu yahay oo waxa weeye nebiga waxaa lala soo diray mucjizaad caddaynaaya nebinimadiisa qur'aanka ayaa ka mid a yacni khawaariqulcaadaadka kalea ka mid a qur'aankii wuxuu koobsanaya umuuro badan oo gheybi oo laga warramaayo yacni wax markaa hore u dhacay iyo wax markaa waxaweye dhici doona mid walba markaa laga warramayo akhbaarta qeybkee uu ka warramay ee dhabta ahi waxay caddaynaysaa nebiga nebinimadiisa ay caddaynaysa axkaamta qur'aanka ku sugani dhammaan waa wada cadaalad wa tammat kelimatu rabbika sidqan wa cadla kelmadda allah baa dhammaystirantay oo taam noqoto kaamil noqotay ceebna ka madhan yacni sidqan wa cadla yacni waxa weeye waa run iyo cadaalad markaa weeye xaalay kelimaadkaasi yihiin qaar markaa run u saaxiiba cadaaladna u saaxiiba waxay culammadu yidhahdeen waa sidqan fi alakhbaar cadlan fi alaxkaam xagga akhbaarta khabar beeni kuma jiro waa wada run wax alla waxa war uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo wax alla waxa qur'aanka lagu sheegay wax alla wuxuu markaa qur'aanka lagu sheegay kelimaadka ilaahay lagu sheegay waa wada run ee khabar ah wax alla wixii xukumee lagu sheegayna waa wada cadaalad yacni waxaana ku sugan marka waxa masaalixdii baa ku sugan addoommada ayaa ku sugan sidii ugu aslaxsanayd baa wax walba loo sharciyey walow ashyaada qaarkood maslaxada ku sugan iyo xikmada ku sugan addoommadu haba garan waayaan oo markay garan waayaan haba yidhahdaan waa tacabudi yacni si ahay yidhaahdaane laakiin xikam iyo masaalix ayaa ku sugan yacni wax kastaoo xukuma waxyaalaha khawaariqulcaadaadkee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka muuqday laftoodu waxay caddaynayaan nebiga nebinimadiisaay caddaynayaan wax kale iska daaya nebiga nebinimadiisa waxaa caddaynaya akhlaaqdiisa keliya ayaaba mucjizo ah oo caddaynaysa nebinimadiisa yaa low lam takun fiihi aayaatun mubayinatun kaanat badiihatuhu ta'tiika bilkhabari wata xasaan ibnu haabit loo nisbeeyey inuu yidhaahdo haddii markaysaga aayaad iyo mucjizaad yacni caddaynaya nebinimadiisa aanay ku sugnaan lahayn muxamed yaa yacni waxa wax kale iska daaye yacni isaga araggiisa keliya la arkay isla markiiba akhlaaqdiisa iyo araggiisa keliyaaba caddayn lahayd inuu nebi yahay oo khabarka inuu nebi yahay kuu keeni lahayd oo say keeni lahayd waxay kuugu keeni lahayd oo lagu garan lahaa nebi iyo xaq ah iyo mid beenbeen nebinimo u sheeganaya iskumaba qaldami karaan waayo nebiyaa sheegta waxa sheegta uun laba cid asdaqu saadiqiin iyo akdabu lkaadibiin cid run sheegta cidda ugu run runsheegga badan iyo cid been sheegta cidda ugu beenta badan labadaa qolun qolunbaaba sheegataa nebi dhaba hadduu yahay weligii been ma sheegaayo waa asdaqu saadiqiin waa dadka ka ugu runta badan hadduu beenbeen cidi u sheeganayso nebinimana cid been sheegta waa cidda ugu beenta badan waayo ruuxa ay gaadhay allah inuu ku been abuurtaa beentiisu ay gaadhay waa ruux beentii dhammeeyey boqol boqol ama boqolkiiba laba boqol keenay ya beentu waa miday oo kale u tahay dee ma qarsoomi karaa xagga akhlaaqda yacni nebi akhlaaqdiisu waa hufan tahay xagga ammaanada xagga dhowrsoonaanta xagga nadiifnimada xagga fawaaxishta siduu uga dheer yahay xumaanta siduu uga fog yahay yacni markaa kamaalka ku sugan kullu daalika markaysa markaa waxay noqonayaan wax caddaynaayo nebinimadiisay noqonayaan qofka beenbeen nebinimo u sheeganaya waa qof akhlaaq xun hadday been ka tahay qof markaa fawaaxishta iyo xumaanta iyo markaysagaa beenta iyo kharaabnimada wax walba markaysagaa ruux dhameeyey waa inu noqdaa marka labada akhlaaqood isku mid noqon maayaan inamaa bucitu liyutamima makaarima alakhlaaq akhlaaqdiisa keliyaa nebinimadiisa caddaynaysa ya yacni markiiba laba shay oo isku dheehgeli kara maba ahaba iskumaba dheehgeli karaa waana garanayeen taasoo markaysaga way xaqiiqsadeen gaalo fara badani inuu nebi maxamed nebi xaqa yahay laakiin qaarkood xaasidnimo iyo cinaad iyo madaxadayd iyo cid miyaanu dabagelaynaa markaysaga nala mida yacni marka miyaanu dabagelaynaa ayay markaa u diideen xaasidnimay u diideen ya yacni cinaad iyo madaxadayd bay u diideen yacni saan taabic anigu u noqdaa isagu matbuuc u noqdaa yacni see sharaftii isagu u yeeshaayo anigu aan u yeelan waaye bay qaar badani u diideen laakiin way xaqiiqsadeen qaar badani inuu nebi xaqa yahay waa garanayeen shahida alanaamu bifadlihi xata alcida walfadlu maa shahidat bihi alacdaau yacnii eh, khalqigii yani ayaa ka markhaati kacay inuu nebi yahay kulay ku tahay cadowiyadiisii baa ka markhaati kacay cadowiyadiisii ayaa ka markhaati kacay marka waa garanayeen inuu nebi muxammed nebi xaqa uu yahay waxaa nebiga lagu gartaana ma ahoo keliya mucjizaadka ma ahoo keliya waxyaalo badan baa lagu garanayaa waxyaalaha khawaariqulcaadaadka kuma gaar aha ashyaa badan baa lagu xaqiiqsanaya lagu garanaya waraqat bnu nawfal markii loo sheegay mujaradulkhabar looga warramay waxa uu la kulmay nebigu calayhi salaatu wasalaam ee uu u sheegay keliyu markiiba xaqiiqsaday inuu nebi ilaah yahay khawaariqulcaadaadna ma arag mu odhan maxaa khawaariqulcaadaadee la socda heraqla markuu waraystay abuu sufyaan oo u weydiiyey su'aalihii dhowr iyo tobanka ahaa halkiibuu ku gartoo ku xaqiiqsaday nebi ilaahay yahay intaasuu xaqiiso ku garsaday dadka qaarkood wejigiisa markay arkaan ayay nebiga ka garan jireen inuu nebi ilaahay yahay wuxuu yidhi cabdullahi ibnu salaam markaan wejigiisii arkay caraftu ana wajhahu laysa biwajhi kadaab wejigiisa markaan arkay buu ihi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan gartay wejigiisu weji beenaale inaanu ahayn ta kale cidda markaa wax sheegataa dee markiiba waxa weeye markaa waxaa lagu garanayaa imtixaanka iyo jarribaada nubuwaduna waxay koobsato waxaa ka mida culuum iyo acmaal cilmiyadeedu waa ashrafu alculuum waa cilmiyada ugu sharafta badan camallada nebiyaduna waa camalka ugu sharafta badan weyi marka maadaama culuum iyo acmaal ay koobsanayso sharaf badan nubuwadu ay koobsanayso dee culumta iyo acmaasha sharafta badan sheeganaysaa ma qarsoomaysaa may ma qarsoomayso ma qarsoomaysa markiiba waa la garanaya markiiba waa la garanaya man iddacaa maa laysa fiihi fadaxathu shawaahid limtixaan ka markaa sheegto waxaan ku sugnayn yacni imtixaankaa markiiba fashilinaya hadduu imika yidhahdo qof xaafidulqur'aan baan ahay aan qur'aanka yacni markaa waxa weeye aan jabinayn ama aayadi ka gedmanayn dee in yar baa lagu ogaanaya inuu xaafid yahay in kale sooma musxafkaa loo soo qaadaya markii waa la imtixaanaya iqra' min qawlihi tacaala kada iqra' min qawlihi toban mawdicoo kala duwan baa loo soo qabanaya haye dareeri oo wada inuu xaafid yahay iyo inaanu xaafid ahayn way kala caddaanaysa hadduu yidhahdo xisaabyahan baan ahay xisaabta aad u yaqaana dee xisaab baa loo qoraya an ka shaqee markiiba waa la garanay inu xisaabyahan yahay in kale hadduu yahy cilmulfara'idkan markaysaga aqaanaa baxar ku ahay munaasahaadkii loo qorayaa la daba dhintay bal hadda markaysa markaa ka shaqee marka waxa weeye dhaxalkoodii ka shaqee oo qaybi oo jaamicadiina u samee markiiba waa la garanaya inuu markaysa ninkani farad yahay iyo in kale waa la garanaya cilmufaraa'id inuu yaqaano iyo in kale waa la garanaya hadduu yahay dhakhtar baan ahay ya bal shariixada jismigu siduu yahay bal hadda markaysa marka waxa ka warrano marka waxa bal tafsiili bitafsiil uga sheeg uga warran marka ruux kastoo wax sheegta waxaas uu sheeganaya haddaynay ku sugnayn in yarbuu ku fashilmi karaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisu waa caddahay adilo badan ayaana dee ku tusinaysa wa macrifatu nabiyihi wa macrifatu diin alislaami biladilla athaaniyatu alcamalu bihi ta labaad waxay tahay waa in lagu camal falo tii koowaad maxay ahayd cilmi cilmigii saddex ka saaraa athaaniyatu ta labaad alcamalu bihi waa in markaa cilmigaasi wuxuu keensanayo lagu camal falo camalfalka cilmigaa lagu camalfalayaa waxaa soo gelayaa in tawxiidkii lagu camal falo marka hore tawxiidkii waa la aqoonsanayaa risaaladii waa la aqoonsanayaa nebiga nebinimadiisa calayhi salaatu wasalaam diinka islaamkana waa la aqoonsanayaa camalfalka lagu camalfalayana waxa ugu horreeya tawxiidka in lagu camalfalo allah keligii la caabudo oo aan allah loo shariig yeelin oo aan cid kale lala caabudin ee cibaadada allah loo gaar yeelo camalfalka tawxiidku saasuu noqonaya alcamal bitawxiid mar labaadka awaamirtiiyo nawaahidana waa in markaa eh, lagu ateecaa oo wixii layna faray lala yimaadaa wixii laynaga reebayna laga dheeraadaa ha ahaadaan cibaadaadka khaaska ah ee qofka markaa isaga kelihaantiisa uu samaynayo cid kale aan u tallaabayn sida salaadda iyo soonka iyo xajka iyo cibaadaadka kale la midka ah sida dikriga iyo cibaadaadka markaa nafcigeedu cidda kale u gudbaaye u tacadiyaayo ee u tallaabayo dad kale in lala yimaado sida wanaagga in la faro xumaanta in la reebo waa soo gelaysaa sadaqaadka zakawaadka nafcigoodu cid kale u tallaabaya jihaadka saasi leeg waa yahay marka cilmigii haddaan lagu camal falin ruuxii wuxuu ku noqonayaa xuja ayuu ku noqonayaa camalka qaarkii haddii laga tagana waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysaa oo haddii waxa weeye tawxiidka lala iman waayo allah keligii la caabudi waayo ee cid loogu shariig yeelo waa kufrun biitifaaqi almuslimiin yacni waxay noqonaysaa markaa yacni gaalnimay noqonaysaa haddii markaa waxa weeye towxiidka lagu camalfali waayo allah keligii la caabudi waayo allah loo shariig yeelo cid kale lala caabudo gaalnimay noqonaysaa waana mas'alo laysku waafaqsan yahay awaamirtiiyo nawaahidana saa si laag waa in markaa lagu camalfalaa mabaanida almabaani alarbaca iyadana waxa weeye waa ka sii duwan yihiin awaamirta kale waa ka duwan yihiin bacda tawxiid waa ka duwan yihiin saas aawadeed ayaa markaa culammada qaarkood ay tilmaameenba salaaddu inay ijmaac tahay tegitaankeedu inuu gaaliba yahay ay saas yadaa tilmaameen shayga saddexaad wuxuu yahay addacwatu ilayhi waa yeedhista dadka loogu yeedho yacni cilmigaas yacni loogu yeedho loogu baaqo oo sidaa waxya laynoogu sheegay in dadka loogu baaqo loogu yeedho dacwadaa loogu yeedhayaana waxay noqonaysaa imaa dacwatun bilficli wa imaa dacwatun bilqowl marna odhaah baa loogu yeedhayaa oo dadkii baa loo baaqayaa oo la waaninayaa oo wax la barayaa oo xumaanta laga reebayaa oo wanaagga la farayaa odhaah ahaan baa markaa loogu yeedhayaa marna ficil ahaan baa loogu yeedhayaa odhaahda marka loogu yeedhaayo waxaa soo gelaya hadday khudbad tahay hadday wacdi tahay hadday muxaadaro tahay hadday duruus tahay hadday kutubo la qoro tahay yacni dacwadii bay soo gelayaan waa dacwatun bilqawli dacwatun bilficlina waxaa soo gelaya yacni markaa dhaqanka wanaagsan ee shareecada lagu dhaqmayo ee lagu camalfalayo iyo akhlaaqda wanaagsan ee lala imanayo in markaa waxa weeye dadku ay arkaan oo dabeedna marka ay noqoto yacni dacwatun bilficli yacni ficil ahaantaasi ay ka dhigan tahay dacwo oo kale ay ka dhigan tahay oo waxa weeye dadkii ay ku dayanayaan waxaa dhici jirtay waayadii hore dadka qaarkood yacni waxa weeye oo tujaar ah baa beleda tegi jiray dad gaali ay joogaan markaasaa dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo wanaaggooda markay arkaan bay ku dayan jireen oo iyaguna islaami jireen marka waxa weeye yacni markaa waa dacwatun bilficli ayay noqonaysaa dacwada dadka diinta loogu yeedhayaa way fadli badan tahay waana markaa shaqadii rasuulladuba ay samaynayeen yacni waa wadiifatu rusul dadkana waa la amray inay ugu yeedhaan udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan marka dacwadii waa mid layna amray weeye fadli badanna waa ku jiraa oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fawallaahi laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam allah baan ku dhaartaye inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniyo nin qudha waxay kaaga khayr badan tahay geela kiisa cascas yacnii in lagu siiyo ayay kaaga khayr badan tahay yacnii geel cascas inaad hesho waxaa kaaga khayr badan nin qudha in sababtaada lagu hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan waayo wax allo wuxuu khayr la yimaado ruuxii khayrkaa u sababay isagana ajar la-eg baa loo qorayaa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacilih kii khayr cid tusiiya kaas markaa waxa weeye sameeyey khayrkiie la yimi ajarkiisa ajar la mida ayuu helayaa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey marka axaadiis kaloo mawduuca ku saabsanna waa jirtaa arrinka afraad wuxuu yahay alraabicatu alsabru cala aladaa fiih waa sabirka lagu sabraayo dhibta marka waxa weeye ruuxii lagu dhibay afya addinba ama afya gacanba yacni markaa lagu dhibaateeyey sharcigii yacni markaa imaatinku la imanayey camalfalku ku camalfalayey yeedhistuu dadka ugu yeedhaayey dhibista lagu dhibo inuu ku sabro sabirkuna waa fadli badan yaho ajar weyn baa ku sugan allahna wuxuu yidhi inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab waxaa loo wafaynayaa kuwa sabraaya ajarkooda xisaab la'aan baa loo wafaynaya yacni waxaan ilaahay u tirsanayni ma jiraan wax weliba ilaahay waa u tirsan yihiin wuxuu garanayaa ilaahay caddadka makhluuqaadku tirada yihiin ayuu u garanayaa si dhab ah mawjadaha baddu tirada yihiin buu garanayaa ciiddu tiraday tahay buu garanayaa yacni wax walba ilaahay waa garanayaa waa og yahay yacni wax ilaahay ka qarsooni ma jiro wuxuu rabbi ka shakiyaa ma jiro wuxuu malaynayaa ma jiro wax walba wuxuu u garanayaa si marka waxa weeye dhab ah ayuu markaa u garanayaa oo jaazima ayuu u garanayaa oo ilaahay u og yahay wax rabbi ka qarsooni ma jiro markaa markaa la odhanaayo bikayri xisaab qur'aanku wuxuu ku yimi lugadii carbeed sidii lagu yaqaanay iyo usluubkeedii buu ku yimi carabtuna waxay u yaqaaneen haddii la hee shaygaasi xisaab ma leh inuu fara badan yahay u yaqaaneen marka usluubkii ay yaqaaneen baa lagula hadlay ee waxaa laga tilmaamayaa in markaa waxa weeye ajarka inta loo labanlaabayaa inuu aad iyo aad u badan yahay baa laga tilmaamayaa camallada kale waxaa la sheegaa inta gooree la labanlaabayo qaar xasanaadka waxaa la labanlaabaa toban goor qaar toddoba boqoloo goor qaar waa laga sii badiyaa laakiin sabirka xisaab la'aan bimacnaa waxa weeye wax yacni xisaabayn u garanaynaa ma jirto inta uu ilaahay u labanlaabayo innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab laakiin ilaahay wax waliba u tirsan yihiin laakiin makhluuqu wuxuu tiradiisa garanayo ma aha ayaa laga tilmaamaya yacni aad iyo aad baa markaa sabirka sawaabkiisa iyo ajarkiisa u wen yihi sabirku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood alsabru calaa taacati illaah iyo alsabru can macaasi illaah yacni in lagu sabro taacada ilaahay lagu sabro daacadii baa lagu sabrayaa lagu adkaysanayaa naftana lagu xabisayaa hadday waajibaad tahay iyo hadday sunan tahayba waajibaadka in lagu sabraa sabir waajibuu noqonayaa sunnayaasha in lagu sabraana sabir sunna'a ah buu noqonayaa macaasida in laga sabro o laga adkaysto nafta laga xakameeyo o laga xidho oo laga lagu sabro inaan macaasidii lala iman waa sabrun can macaasi illaah macaasidii ilaahay baa laga sabrayaa laga adkaysanayaa layska ilaalinayaa naftana laga ilaalinayaa hadday dhacdo qofku markaa inuu wakhtiyada qaarkood dambaabo waa inuu ka toobad keenaa oo ilaahay u noqdaa watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun allah u toobad keena mu'miniineey waatuu allah yidhi nooca saddexaad ee sabirku wuxuu yahay waa asabru calaa aqdaari illaahi almu'lima qadarrada ilaahay ee markaa waxaweye masaa'ibta ah ee qofka markaa xanuujinaysa yacni musiibooyinka in lagu sabro yacni qadarada markaa in lagu sabro dhibaatooyinka ruuxa la kulmay iyo masaa'ibkaa lagu sabraya alsabru cala almasaa'ib musiibooyinkii baa lagu sabrayaa lagu adkaysanaya sabirkaa lagu sabrayana waxaa imanaya qadarka ilaahay inaan loo cadhoon inaan la hiifin oo la haaraamin waxaa ka imanaya inaan waxa weeye yacnii eh, xaggii qalbiga aan looga cadhoon aan laga dhibsan lagu sabro lagu adkaysto xagga marka carabka baroorta iyo waxa la midka ah yacni markaa laga ilaaliyo carabka laga ilaaliyo iyo makhluuq in loo cawdiyo wax la mida taas yadaa laga dhowro laga ilaaliyo yacni markaa ficilka iyo jawaarixdana xaggaa lafteeda sabir in lala yimaado oo aan markaa waxa weeye laystuntumin laystuurtuurin maryaha la jeexjeexin laysgargaraacin yacni marka mid walba naftii in laga xabiso yacni waxaa lagu sabrayaa qadaradii ilaahay ee markaa waxa weeye masaa'ibta ahayd ee musiibooyinka ahayd ee qof ka xanuujinaysay baa lagu sabrayaa iyadoo marka carabka iyo jawaarixda iyo qalbiga mid walba qadarka in loo cadhoodo laga ilaalinaayo iyo in markaa waxa weeye yacni baroor iyo markaa waxa weeye in laystumo iyo laysgaraaco iyo laysturtuuro iyo maryaha in la jeexa iyo kullu daalika markaysa markaa layska ilaalinayo saddexda noocee markaa sabirku waxay yihiin mid walba mid waajiba markaysaga weey in taacaadka ilaahay waajibkaa lagu sabraa waa waajib sunnayaasha in lagu sabraana waa sunne muxaramaadka ilaahay in laga sabraana waa waajib qadarada ilaahay ee masaa'ibta ah in lagu sabraana waajib weeye sabirkana fadligiisa iyo ajarkiisu aad iyo aad buu weyn yihi marka qofka musiiba ku dhacdo marka ugu horraysaa sabirka inuu la yimaadaa waajiba sabir taagwaa lama rabo oo dadka qaarkood marka hore waa barooranayaan waa naftooday dhibayaan maryahooday jeexjeexayaan way suntumayaan yacni waxa weye qadarkii inayna ku sabrin baa muuqata mar dambay markaa waxaan yacni naftii ay dhibaateeyeen bay odhaheen waa iska sabrayaa waa sabir taag waa kaa fadli kuma jiro yaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inama asabru cinda sadmati aluulaa sabirku wuxuu ahaaday maxmuudkee wanaagsani wuxuu ahaaday oo qudha marka ugu horraysa ee qofka musiibadu ku dhacdo sabirku sabro marka ugu horraysa ee musiibadu ku dhacdo sabirku sabro kaasaa kii fadligiiyo ajarka lahaa ah laakiin markuu naftiisii hiifay ee dhibaateeyey ee qadarkii u cadhooday ee uu baroortay ee uu isdhibaateeyey mar dambe markuu daalo inuu yidhaahdo waa sabrayaa taasi markaa dembigiina kama ridayso waxna uma soo celinayso marka waxa weeye kollayba musiibada dhacday mar haddii aynay baaqanaynin oo ayba dhacdayba dee waa inuu sabro aqoon darrana waxa aynu markaa qofku ku sabri waayo yaa waayo baroortan iyo markaa qadarka u cadhoonaayo iyo naftiisa u dhibaataynaayo iyo maryihiisa u jeexjeexayo iyo istuurtuurku istuurtuurayo iyo istuntunka uu istuntumaayo isgaraacayo kullu daalika wax ma u soo celinayaan maya wax alle waxay u soo celinayaan ma jirto hadday cidi ka dhimatay ma soo noolaynayaan maya qofkii wax ma u tarayaan maya isaga ma anfacayaan maya bale dembi buu ka qaadayaa dembi kabaa'ira weeye waa dembi weyn weeye isagoo aanu marka waxa weeye qofkiina aynay u soo celinayn musiibadii aynay ka qaadayn yani marka waxa weeye ayuu dembi weynna ka xambaaranaya nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka dumaree baroorata in waxa weeye loo gelinaayo sirbaalun min qatiraan wa dircun min jarab yacnii aakhire in aad loo ciqaabayo ciqaabo aad u daran in la ciqaabayo ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka dembi kabaa'iro weyn weeye marka aad iyo aad waa in la ysaga jiraa yacni waxa weeye baroorta iyo waxa la halmaala waxyaalaha sabir darrada ah waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliya waddaliilu qowluhu tacaala waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu alsaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bialsabr halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk